bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin alnawawiyu raximah llahu tacaala faslun fi ladkaari almustaxabati fi ddafci min almashcari alxaraami ilaa minaa adkaarta la sunneeyo musdelifa marka laga soo kaco ilaa minanna loo soo kaco mina xaggeeda lasoo aadayo oo habeenkii marka lasoo seexdo waagu uu bariyo yacnii ee lasoo socdo maalinta tobnaad ay tahayoo la rabo in lagu bilaabo jimratulcaqaba waxa maalin waxa yacnii adkaarta la sunneeyo markaas <clears throat> qaala idaa asfara alfajru waagu haddii uu caddaado yani awal baa laga tukaday waa la ducaystay waagii baa oo aada u caddaaday insarafa waa gadoomayaa min almashcari alxaraami mashcari alxaraam ayuu ka gadoomayaa mutawajihan isagoo u jihaysan ilaa minan isagoo mid u jihaysan xaal uu yahay ilaa minan mina usoo jihaysan wa shicaaruhu shicaarkiisu calaamadiisu atalbiyatu weyaan talbiye iyo waladkaaru iyo adkaar iyo waadducaau duco iyo walikhaaru badin min dalika kaagaas la badiyo kullihi dhammaantii walyaxris ha dadaalo cala talbiyati talbiyada ha ku dadaalo fahaadaa kani aakhiru zamaniha waqtigeeda waqtiga ugu dambeeye waaye wa rubamaa waxaa laga yaabaaba laa yuqadaru lahu inaan loo qadarin fii cumrihi cumrigiisa dhexdiisa talbiyatun talbiya bacdaha iyada kadaasheeda wuxuu leeyahay alimaam nawowi markuu kasoo tago musdelifa goormuu kasoo tagaa markuu waagu aada u cadaado qoraxduna aynan soo bixin ayuu kasoo dhaqaaqayaa isagoo mina usoo jihaysan shicaarkiisa iyo calaamadiisana wuxuu noqonayaa talbiya labeyk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak aad u badinaya iyo adkaar iyo duco oo duceysto hana ku dadaalo ayuu yiri sheekha talbiyada aad ha u badiyo maxaa yeeley talbiyada waqtigii ay go-i lahayda dhow oo waqtiga ay ku egtahay waa goorma mina markuu yimaado dhagaxa ugu horeeya ou tuuraayo waa dhammaatay talbiyada biswa marka haad aada ha uga faa talbiyadaas ha badiyo waxaa laga yaabaa inaan mar kaleba loo qadarin oo iska dhinto ilaa talbiyada kale goormay imaan kartaa sanada dambe waqtiga xajka la gaaro inay usuuroobeysa in kalena ilaahay unbaa fahada aakhiru zamaniha weeyaan warubamaa waxaa la arkaa laa yuqadaru lahu inaan loo qadarin fii cumrihi cumrigiisa talbiyatun bacdaha talbiyatan ka danbaysa inaan loo qadarin markaa badsado faslun fi ladkaari lmustaxabati biminan yowma naxri maalinta yowmunaxriga dhuundhowga adkaarta mina dhexdeeda lagu sunneeyo idan sarafa haddii uu gadoomo min almashcari alxaraami uu ka gadoomo wawasala minan mina uu soo gaaro yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii ballaqaniihaa ilaahay baa ammaan leh oo mahadle allihii isoo gaarsiiyey mina saaliman anoo nabadgalay mucaafan la caafiyey ku la caafiyey aan dhahay allaahuma yaa allaahu allow haadihi tani minan minan waayo qad ataytuhaa waan imid oo ana aniguna cabduka addoonkaagii baan ahay oo fii qabdatika xukunkaaga dhexdiisaan ku jira ay tasarufkaaga asaluka waxaan ku weydiisanayaa an tamuna calaya inaa igu galladaysato bimaa mananta bihi waxaad ku galladaysato calaa awliyaaika awliyadaada allaahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min alxirmaani hungoobid wixii aan rabayo waayo walmusiibati musiibaan kaa magangelayaa fii diini musiiba diinka iga gasho ya arxam araaximiin sidaas ayuu dhahay <coughs> xaafidku marka meeshan waxa uu yidhi lam arahu ma'huuran ma arag buu yii iyadoo lasoo guuriy ma'huura mahayo faidaa sharacad marka buu iska ducaysan karaa ama tan haata ama mid kale ha ahaan faidaa sharaca haddii uu gudagalo fii ramyi jamrati alcaqaba mina markuu soo galo muxuu sameynaana jamratulcaqaba u tuuraa haddii uu markaa guda galo jamratulcaqaba tuurideeda qadaca talbiyata talbiyada ayuu gooyaa maca awali xasaatin dhagaxa ugu horeeya ayuu talbiyada la jaraa washtaqala wuxuu ku shuqloomayaa bitakbiiri dhagaxa markuu tuura allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar fayukabiru waa kibaaranayaa maca kulli xasaatin dhagax kasta maciisa markuu tuurayo walaa yusanu lama sunneeyo alwuquufu istaagid cindahaa iyada agteeda la istaago jimratulcaqaba agteeda in la istaago lama sunneeyo liducaa ina loo istaago maalinkaas tobnaadka hal bisaa la tuuraa suqra iyo wusdaa lama tuuro kubraada keliya la tuuraa midda maka xaggeeda xigto taasna markaad tuurto inaa ag istaagtid oo duco u ag istaagtid ma la sunneeyo waidaa kaana macahu hadyun hadyi haddii uu maciise yahayo oo wado fanaxarahu ou gowraco ow amase dabaxahu ou qalo ustuxiba waxaa la sunaya an yaquula inuu yiraahdo cinda dabxi gowraca agtiisa wanaxri iyo dhuundhowga agtiisa bismi illaahi wallaahu akbar allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aalihi wasalim allahuma minka wa ilayka ilaahu xaggaaga ka ahaaday neefkaani adaan noogu galladaysta oo na siiyey wa ilayka xaggaagaana ula qasdaa adaan kugu caabudayaa gowracan aan gowracaya taqabal minii ilaahu iga aqbal aw taqabal min fulaanin hebelka aqbal in kaana yadbaxuhu hadduu gowracayo can geyrihi qeyrkiisa hadduu ka gowracayo waaya waa haddii aada waxaad qasho a wado markaa dhagaxa tuurtood dhamayso naxrigaaga xoolahaagii gowrac sidaana ah dheh waidaa xalaqa ra-sahu madaxiisa hadduu xiirayo bacda dabxi gowraca kabacdina faqad istaxaba bacdu culamaaina culamadeena qaarkood waxay sunneeyeen an yumsika inuu qabto naasiyatahu foodiisa biyadihi gacantiisa oo ku qabto xaalat alxalqi xiirashada waqtigeeda wayukabira inuu kibaarto talaatan saddex jeer suma yaquulu uu yiraahdo alxamdu lilaahi calaa maa hadaana alla ayaa ammaan leh calaa maa hadaanaa hidaayada uuna hanuuniyo darteed alxamdu lilaahi alla ammaan leh calaa maa ancama calaynaa calaa maa ancama bihi wuxuu noogu nicmeeyey darteed ayuu alla u mahadsan yahay calaynaa korkayaga uu noogu nicmeeyey allaahuma yaa allahu allow haadihi tani naasiyatii foodeyda waaye fataqabal minii ilaahu iga aqbal waqfir lii ilaahu io dhaaf dunuubii dunuubtayda ilaahu io dhaaf allaahuma qfir lii ilaahu io dhaaf walilmuxalliqiina kuwa xiirtayna u dhaaf walmuqasiriina kuwa gaagaabsadayna u dhaaf yaa waasica almaqfirati dembi dhaafkiisu midka waasic ahayo aamiin ayb meeshaasi marka xaafidku wuxuu yiri lam aqif calayhi ma'huuran wa aakhiruhu muttafaqun calayhi yacnii nebigu inuu yiri allahuma arxam ilmuxalliqiin saddex jeer markii dambena almuqasiriin yiri ayaa sugan wayaalkan oo dhan marka wuxuu leeyahay asxaabteena shaaficiyada sunneeyeen buu leeyahay ayb waidaa faraqa haddii uu dhameeyo min alxalqi xiirashadii haddii uu guto ou dhameeyo kabara waa kibaaranaya wa qaala wuxuu dhahayaa alxamdu lilaahi allah ammaan le aladii allihii oo qadaa canaa naga guday nusukanaa camalkeena allihii naga guday noo dhamaystiray allaahuma yaa allahu allow zidnaa iimaanan iimaan noo kordhi wayaqiinan noo ziyaadi watawfiiqan noo ziyaadi iyo wacawnan kaalmo waqfir lanaa ilaahu noo dhaaf anaga iyo wali aabaa-inaa aabayaalkeena wa ummahaatinaa hooyooyinkeena ajmaciin iyo muslimiinta o dhan xaafidku lam aqif calayhi buu yiri ayb xalqigu marka waa kaasa maalintii tobnaaduu joogaa camalka ugu horeeya waa ramyi huma naxri ama dabxi huma xalqi kabacdina dawaaf afar camal waa say iskugu xigaano fadliga badan saas waa ran xad aa lagu soo gacmo ran xad ran ra-du waa ramyi nunku waa naxri xadu waa xalqi daduna waa dawaaf ranxad faslun fi ladkaari lmustaxabati adkaarta la sunneeyo biminan mina lagu sunneeyo fii ayaami tashriiqi hilbawaradka maalmihiisa ayaamu tashriiq waxaa loogu bixiyay hilbaha ayay qoraxda u udhiga jireen oo ay wara jireen raweynaa fi saxiixi muslimin waxaanu ku warina can nubayshata alkhayr alhudaliyi ahayd alhudaliyi asaxaabiyi ahaa dhe radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wali wasalam ayaamu tashriiqi ayaamu tashriiqa ayaamu aklin weeyaan maalmo wax cunis maalmaheed waay maalmo wax la cuno wa shurbin cabid maalmihiis waaye maalmo wax la cabo wadikrin lilaahi wa ayaamu dikrin weyaan xusid maalmaheedii waa lilaahi allala la xuso tacaala yacnii maalmaha ayaa tashriiqu saddexda maalmood oo ciidda ka dambayso koo iyo toban labaiyo toban saddexiyo toban waa maalmo wax la cuno oo la cabo oo ilaahay la xuso la cuno la cabo marka muxuu ka wada soon ma jira maalmahaas lama soomo ilaa hal qofaa soomi karo waxaa soomi karo qofkii intuu xajka isagoo gudanayo tamatuc sameeyey ee hadi xoolo oo qala waayey saddex beriyaa soon iyo todoba maalmood oo gurigiis marka usoo noqdo faman lam yajid fa siyaamu halaathati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajactum soo maahan halaathadii saddexdii maalmoodoo xajka ku dhex jirtay wuxuu sameyn karaa kow iyo tobanka labaiyo tobanka saddexiyo tobanka uu soomi karaa asagaas waa loo ruqseeyey <coughs> wixii aan intaas ahayn ma fahamte intaas wix aan ahayn may haddaad nadarto oo aada nadar ku gasho inaad saddexda maalmood ayaam tashriiqa soomaysid ma soomaysid maxaa yaale lama ogola ayaamu aklin wa shurbin ayaamu soom ma ah fayustaxabu waxaa la sunneeya alikhaaru badin min aladkaari la badiyo adkaarta xaggeeda la badsado wa afdaluhaa tan ugu fadli badanna qiraa'atu lqur-aani waaye qur-aan la aqriyo wasunatu sunada an yaqifa inuu istaago waayo fii ayaami ramyi tuurista maalmaheeda kula yowmin maalin kasta cinda aljamrati aluulaa jamrada hore agteeda idaa ramaaha haddii uu tuuro wayastaqbila alkacbata kacbada inuu u jeesto waayo sunnada wayaxmed allaha tacaala alla ou ammaano wayukabirahu ou kibaa alla weyneeyey wayuhalila ou laa ilaha illa haysto wayusabixa ou tasbiixsado wayadcuwa uu ducaysto maca xuduuri lqalbi qalbi joogo maciisa wa khushuuci ljawaarixi jawaarixdiiyo khushuucsan maciisa la jirkeeda wayamkuha wa an yamkuha inuu nagaado kadalika sidaadaas oo kale qadra qiraa'ati suurati lbaqara suurat lbaqara in la egoo kale wayafcalu waa sameynayaa fi ljimrati athaaniyati jimrada labaadna wahiya lwustaa tan dhexe waayo kadalika sidaadaas oo kale walaa yaqifu ma istaagayo cinda athaalithati midda saddexaad agteeda wahiya jamratu lcaqaba wuxuu ku leeyahay maalmaha maqmino la joogo ayaa mutashriq maxaa la qabtaa adkaar fara badana la akristaa kow maxaa kalena qoraxda markay zuusho oo yani galbeed ay aado duhurka markii la gaaro markii duhurka la gaaro laga bilaabo waxaa la sunneeyaa waxaa waajib ah in la baxo saddexda jimro la tuurto asuqraa midda kugu soo sokaysaa ka bilaabe markaad tuurto agteeda istaagay <coughs> meel dadka tuuraya waxyar ka durugsan waa duceysani yani waxaad sameynaysaa ilaahay baa ammaanaysaa allahu akbar ayaa dhahaysaa laa ilaha illa llahu ayaa leeda waa tasbiixsanaysaa waana duceysanaysaa adi adigoo qalbigaaga uu joogo khushuucana laasimaayo jawaarixdaadu ay khushuucsan tahay oo aadaabti ducada ay kaa muuqato meelahaasoo kale ducada waa lagu aqbalaa waa dhaqaaqaysa haddana midda labaad aljamrat alwustaa ayaa waxaa ku tuureysaa saddex dhagax toddoba dhagax ujeeda dhagax allahu akbar allahu akbar allahu akbar midkaas ma garata ayb sidaas marka a ku tuurto waxaad yeelaysaa markaas ayb waad duceysanaysaa sida tii hore a yeeshoo kale midda ugu dambaysood shalay oo kale tuurtay ayaa tegaysaa toddobaa ku tuuraysaa mana ducana ducana ma duceysanaysa ayb faslun wa idaa nafara haddii uu ka tago min minan mina haddii uu ka tago uu ka tagayo faqad inqadaa xajuhu xajkiisii waa gudmay walam yabqa ma u harin dikrun dikri yatacalaqu bilxaji saddexdii maalmood ayaa mutashriq markaad mina joogtid maalinta saddexiy tobnaad aada dhagaxa tuurato ka tagto xajkii waa dhammaaday waxba kuuma harin dikri dambe oo xajka ku tacalluqo kuuma harin laakinahu musaafirun waa musaafir soo maaha markaas xajkii haddou dhamaysto waa safra laakinahu musaafirin weyaan fayastaxabu lahu waxaa loo sunnaya altakbiiru waltahliilu waltaxmiidu waltamjiidu wagayru dalika min aladkaari adkaartii almustaxabati lilmusaafiriina loo sunneynayay wayatii bayaanuhaa wuu imaan doonaa in shaa allahu tacaala minaad ka baxday maalintii ugu dambeysa makaa gashay waidaa dakhala makata maka haddii uu gala wa araada ou doono alictimaara cumraysi facala fii cumratihi cumradiisa wuxuu ku sameynayaa min aladkaari adkaarta xaggeeda maa yatii bihi maa yatii bihi wuxuu kula imaanaya fi lxaji xajka dhexdiisa fi lumuuri lmushtarakati fi lumuuri arimihii almushtarakati ay wadaagsanayeen beyna alxaji walcumrati xajkii iyo cumradii wahiya alixraamu waltawaafu walsacyu waldabxu iyo walxalqu dawaafulwadaaca kuu dhiman isagaa kuu keeni doona laakiin faslun fii maa yaquuluhu waxa uu dhahay idaa shariba maaa zamzam biyaha zamzamka markuu cabayo muxuu arinaa rawaynaa can jaabiri radia allaahu canhu waxaanu ka warinay qaala inuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalihi wasalama nabigu waxa uu yihi maa u zamzama biyaha zamzamka limaa shuriba lahu wixii loo cabay maa-u zamzama biyaha zamzamka limaa ayay u ahaadeen u sugnaadeen shuriba lahu loo cabe ayb marka biyaha zamzamka wixii loo cabe waay mar haddii lagu yiri marka aa cabaysid waxaad niyeysataa wax wanaagsan duceysana kanina mimaa kii weyaan camila alculamaau culimadu ay sameeyeen walakhyaaru dadkii akhyaarta ah bihi isagaba ay ku camal faleen fasharibuuhu way cabeen limaaaliba waxyaaba ay rabeen bay u cabeen lahum iyaga oo sugnaaday jaliilatin oo weyn fanaaluhaa way gaareen culimadii akhyaartii ah, intay biyaha zamzamka markay cabaayeen umuuro waaweyn ayay ilaahay ku weydiisteen oo ay u cabeen darteed inay helaan waana gaareen qaala alculamaau culimadii waxay dhaheen fayustaxabu waxaa la sugnaayaa liman sharibahu qofka cabo biyaha zamzamka lilmakfirati dembi dhaaf aw lishifaai ama daawo min maradin jiro xaggeed markaa daawo ay uga noqdaan iyo wanaxwi daalika wixii lamida an yaquula inuu yidhaahdaa la sunneeyo cinda shurbihi allaahuma yaa allahu allow inahu balaqanii waxaa isoo gaaray ana rasuulaka sala allahu calayhi wasalama rasuulkaaga qaala inuu yidhi maa u zamzama biyaha zamzamka limaa shuriba lahubay bay usugna u ahaadeen wixii loo cabo allaahuma yaa allaahu allow wainii anigana ashrabuhu waan cabayaa litakfira lii inaa ii dembi dhaafti walitafcala bi inaa ii samayso kadaa wakadaa faqfir lii ilaahu ii dhaaf wafcal ii samey ow amase allaahuma yaa allaahu allow inii ashrabuhu waan cabayaa mustashfiyan bihi daawo xaal aan ahay mid ku raadsanayo fashfinii ilaahu icaafa wanaxwu haada iyo kan wixii lamida ah, wallaahu aclam maxaa kuu dhiman marka dawaafulwadaac ayaa markaas kuu dhiman waidaa araada haddii uu doono alkhuruuja bixid min makata maka uu ka baxo ilaa waanihi uu aado meeshii uu ka yimid ama meel kaleba uu aadaba oo safarkeeduoo arrinkeedu safar uu yahay ilaa watanihi waxaa loo dhahayaa unwaa iska qaalib qofka markuu xajkiisa dhammaysto wadankiisa unbau aadaa sida qaalibka ah haddaadanba waddankaaga aadin laakiin riyaad aa iska aadaysid ama jiddo aa rabta inaa iska aadin yani maka inaa ka safarta lama ogola adoon daafulodaacsamayn uma ataa uu yimaado almultazama multazamkii uu yimaado meeshii multazam xaggay ahayd ya ya alba maya multazamka albaabka kacbada iyo xajarul aswadka meesha udhexayso caloosha ee la saarsaaro miisaab sharaafta waa miisaabka majaroorka miisaab uma ata lmultazama uu yimaado faltasamahu ou ku dhegdhego uma qaala uu yiraahdo allaahuma yaa allaahu allow albeytu beytuka beytku waa beytkaaga waalcabdu cabduka adoonku adoonkaada wabnu cabdika adoonkaagii wiilkiisii waaye wabnu amatika adoontaadii wiilkeedii waa inankeedii xamaltanii waad xambaartay calaa maa sakharta lii waxaad ii sakhirto min khalqika oo khalqigaaga aada ah ad ii sakhirto khalqigaagii kamida ayaad igu qaaday xataa sayartanii ilaa aada ii geysay ilaa bilaadika bilaadaadi muqadaska ahay wabalaqtanii waxaad i gaarsiisa binicmatika nicmadaada xataa aqnaytanii xataa acantanii ilaa aad i kaalmaysay calaa qadaai manaasikika acmaashaada gudashadeeda aada igu kaalmaysay waayahay fain kunta haddaad tahay radiita canii xaggayga mid raalle ka noqday fasdad canii ilaahu ii kordhay ridan raalle rido iyo ziyaadi raalli ahaansha wailaa haddii kalena famunna hadaadan iga raalli noqonin famunna alaana hadda igu galladayso qabla an tan-aa can beytika qabla an tan-aa intaysan ka fogaanin can beytika beytkaaga xaggiisa daarii daarteyda intaynan ka fogaanin haadaa kani awaanu insiraafi waqtigii aan ka tegayay waa in adinta leh haddaad ii idinto gayra mustabdilin bika walaa bibeytika gayra mustabdilin anoo ah yacni mid bedel qaadanayo adiga yacni ka bedel qaadanayo walaa beytika beytkaaga mid ka bedel qaadanayo anoon ahayn walaa raaqibin canka mid ku nacayo xaggaaga nacayo anoon ahayn walaa can beytika gurigaaga nacayo aan ahayn allahuma ya allahu allow fa asxibnii ilaahu i raacsi alcaafiyata caafiyo fii badanii jirkeyga walcismata dhowrsanaan fii diini diinkayga wa axsin munqalabi gadoonkaygana ilaahu hagaaji warsuqnii ilaahu arsuq daacataka igu arzuq maa abqaytanii intaad inoolayso oo dibaaqi yeesho wajmac ilaahu iyo kulmi khayran khayra alaakhirati waddunyaa aakhira khayrkeeda iyo adduunyada inaka calaa kulli shayin qadiir imaamu shaafici kitaab dhunbuu um ku sheegay bayhaqina sunan ilkubraa imaamu shaafici bouna u nisbeeyey ayb wayaftatixu hada ducaaa ducadan buu furfuranayaa wayaktimuhu waa khatimayaa bithanaai cala allaahi buu ku khatimayaa alla amaanis buu ku furfuraya kuna khatimaya subxaanahu watacaala wasalaati calaa rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam iyo salaad nabiga lagu saliyo kamaa taqadama sidii soo hormartay fii keyrihi kusoo hormartay min addacawaati ducooyina wain kaanat hadday tahay imra-atan xaa-idan haweeney xaa-ida haddii ay tahay istaxiba lahaa waxaa loo sunneeyay an taqifa inay istaagto calaa baabi lmasjidi lama dawaafi karta iyada masaajidka albaabkiisa watadcuwa ay ducaysato bihaada ducaai ducadan huma tansarifu waa gadoomaysaa wallaahu aclamu wuxuu ku leeyahay dawaaf dawaaf horta waa saddex nooc dawaafulquduum kii markaad soo gashay ahaa adiga haddaad mutamatic tahayna cumro kuu ahay cumradaada ku jiray qaarin ama mufrid markaad tahayna lagu suneynayo dawaafulquduumaa layidhaha kaas midna waa dawaaful waa kii rukniga oo ah xajkaaga ku dhex jira oo tobnaadka bilaabanaya mid saddexaadna dawaaful wadaaca la yiraahdayo waa sagootinta marka aada mina acmaasha xajka soo dhammayso waa inaadan maka ka bixin adoon sameynin dawaafkaas dadku hadda badana waxay iska sameeyaan jidday iskaga soo adeegtaan ma sameeyaan waxay kuleeyihiin markaan dhoofayo ayaan samaynayaa may waaba dhooftayba dhoofka kuu dhiman waa maxa alxamdulilah marka aada ka tagto maka haddaa ka baxdo jiddo aado safar baad gashay adoon dawaafkii la imaanin marka dawaafulwadaacuna waajibaadka xajkuu ka mid yahay haddaa saa uga tagtay waxaa kugu waajibayo neef ari ah dami haddii aadan neefkaas arigaa marka haynin wuxuu isu rogayaa markaas soon toban maalmood inasan saddex gooni ah iyo toddoba markaa gurigaa timaado ayb waana fududaystaan arintaas iyadaa dadka ma aqaan waxay u fududaysanayaan jahli waxay ku leeyihin animaa weli safrayo waddankayga aada wadankaaga shardi maaha masaafo oo safar lagu tilmaami karo haddaad aadayso oo xajkiina aad soo dhamaysatay waa inaadan maka ka bixin adoon dawaafil wadaac la imaan faslun fi ziyaarati qabri rasuulillaahi sala allahu alayh waalihi wasalama nabiga qabrigiisa siyaarashadeeda oo adkaariha iyo adkaarta lagu akrinayo meeshaas rasuulkii sala allahu aleyh waali wasalam qabrigiisa booqashada la booqanayo mar haddii qofka uu safar dheer ku yimid xajna usoo baxay madiinana waxaa loo sunneeyaa inuu tago si uu masaajidka nabigana ugu tukado halkii salaadoo lagu tukadaa kun ay u dhiganto meelaha kale ayb oo ugu tukado masjidkii quba oo nabiga uu aadi jiray ku tukan jiray baqiic sida usoo ziyaarto quurihii baqiic iyo shuhadaa uxud s usoo booqdo nabiga waa booqa jiray labadaas iyo inuu qabriga nabiga iyo qabriga abubakar iyo cumarna oo isku meel ku yaalana inuu booqdo ayb meeshaas marka dadku wax badan bay isku qaldayaanoo waxay tahay ziyaarada nebiga qabrigiisa la booqdaha horta way fiican tahay waxyaabaa alle loogu dhawaaday ka mid tahay laakiin iyada miyaa maqsuud asaalatan ah mase waa maqsuud tabacan maqsuud asaalatan inay noqoto oo qofka uu yiraahdo war xaggee u socotaa marka la yirah asoo xajkii u socdo inuu yirahdo ani qabriga nebigaan u socdaa nebigaan soo siyaarada wixii isaga lagu yani ziyaarada qabriga nabigu waajib maaha culamada wax waajib waayo dhahaya ma laha soo ma garanin laakiin xajku waa waajib soo maaha xajkii tag lagu yiri oo uqasad lagu yiri walilaahi cala nnaasi xijulbeyti man istidaaca ileyhi sabiilan intaad ilowdo oo jahligu meeshaas aad ka gaarto oo asaga aadan waxba kasoo qaadinba oo shaygii sunnada ahay aad tiri asaan aniga u safraa waa khalad ayb madiine laftirkeeda waxa loo safraayo qabriga nabiga miya mise waa masjidkii nebiga sal l slam in lagu tukado waa masaajidka nebiga in lagu tukado qabrigu markaasuu imaana marka tabacan buu ku imaana maxaa yeele masjidkan nebiga intii uu noolaa xataa in la aado sunnay ahayd oo loo qasto sunnay ahayd oo masaajidkan rasuulka sala allahu caleyh ali wasalam in la aado oo isaga lagu soo tukado sunnay ahayd maxaa yeele halkiisa salaad kun bay u dhigantaa annaga marka maxaan madiine u aadnaa kunkaas inaan helno uma qabriga nebigana aan siyaarano markaas ziyaarada lama diidana marka laakiin iyada keligeed in loo safro oo qofka intuu nabiga soo ziyaarto asagoo masaajidkiina ku tukanin meel kale aadin oo iska soo laabto bacd alculamaa marka waxay ka cabiraan madiine ziyaarada la aadayo ayay qabriga nebiga ziyaaradiisa ka cabiraan sababtoo ah qofku markuu nebiga booqanayo waxaa la ogyahay inuu mar walba masaajidka ku tukanayo ayaa la ogsoon yahay saas darteeday u dhahaan marka marka arrimahaasna arrin sheikhulislaam ibnu taymiya aada u caddeeyey waaye dhowr kutubuu ka alifay masaa-ishii lagu dhibayna waa ka mid ahayd isagana wax uu masalo cusuba uu keensaday ma ahayn xataa shaaficiyada masaladaas abuu maxamed aljuweyni waalidu imaam alxarameyn iyo wuxuu qabaa inaan qubuuraha loo safrin oon safar lagu aadi karin si kale loo siyaarto oo safar ka maran waana sheegaan kutubta fatxulbaariga iyo sharaxa muslimka iyo kulli waa dhigayaan ayb marka mar haddii la tago meeshaas marka buqcadaas sharafta badan ee madiina nebiguna uu ku aasan yahay sala allahu calayhi wasalam de qofku inuu masaajidka horta ka bilaabo labadii ragco ku tukada taxitulmasjid ama salaad farad hadday jirto kadibna uu qabriga nebiga iyo abuubakar iyo cumar uu booqdo ou aada markaas iclam ogow buu yidhi annahu yanbaqii waxaa haboon likulli man qof kastaa xaja xajiye an yatawajaha inuu u jihaysto ilaa ziyaarati rasuulilahi sal l slam rasuulka ziyaaradiisa ama waa hormarsan kartaa gadaalna waa udhigan kartaa sawaa-un waxaa isku mida ah buu yidhi kaana daalika marka dad baa waxay u maleeyaan qabriga nebiga ziyaarashadiisu manaasigta xajka inay ka mid tahay sheekha taas hore usoo sheegay maalinta saddex iyo tobnaad mina markaa kasoo tagto acmaal xaj waaba dhammaatay soo ma fahmin xajku meeshaasuu ku dhammaadaa ziyaarada qabriga nebiga marka waa sunnooyinkaasay kamid tahay ma ahan xajka shaqo kumalaha intaad iska soo xajiso haddaadan madiine aadin oo iska soo noqoto xajkaagii ma jiro qofku dhihi kara malaha xajku makay madiino maka iyo loo ku saabsanya bis iyo maa xawlaha agaaraheeda amaa madiina waxa u aadaysid adiga waa wax kale maadaama xijaas aada gaartay madiina iska iska tago marka acmaashaas fadliga badan iyadana ku samey oon sheegnay shan meelahaas waa masaajidka nebiga oo lagu tukado qabriga nebiga iyo abuubakar iyo cumar oo la booqdo baqiic oo la booqdo shuhadaa uxud oo la booqdo iyo quba oo lagu soo tukado sawaa waxaa isku mida kaana dalika ahaayaya dariiqahu jidkiisa madiinada dariiqiisa ahaataya ow lam yakun amayaynan ahaanina fa ina ziyaaratahu sala allahu alayh waali wasalam nabiga ziyaaradiisa min ahami lqurubaati waxyaabaha alle loogu dhowaado waxa ugu muhiimsanay ka mid tahay wa arbaxi lmasaaci acmaasha dadku ay higsadaan tan ugu ribixa badan wa afdali alabaati waxyaabaha qofka ou dalbo ou ku taamo waxyaabaha ugu fiican ou fadliga badan nabigaagi meesha ku dugnayd booqato faidaa tawajaha liziyaarati ziyaaradii hadduu u jihaysto akhara waxuu badiy marka meesha hadduu tagaba madiino u aado akara waxuu badinayaa min asalaati calayhi sala allahu calayhi wasalama iyo wasalaami salliga iyo salaanta nebiga ku salimay fii ariiqihi jidkiisa fa waqaca basaruhu araggiisii haddii uu ku dhaco calaa ashjaari lmadiinati madiine geedaheeda hadduu arko wa xaramkeeda ou arko madiina ilaa waa xarame maa bayna cayrin ilaa thawr ama maa bayna caa'irin ilaa thawr ayb madiina marka geedihii araggiisa haddii geedaheeda uu ku dhaco xaramihaa iyo xaramkeedii wamaa yucrafu bihaa waxaa iyada lagu aqoonsanayo zaada min asalaati watasliimi waa badina salligii salaamta calayhi sala allahu calayhi wasalama wasa'ala allaha tacaala alloo weydiisanayo an yanfacahu inuu ku anfaco biziyaaratihi ziyaaradiisaas ou booqanaya nebiga sala allahu calayhi wasalama wa an yuscidahu inuu ku liibaaniyo bihaa iyada fi daareyni labada daarba walyaqul ha yiraahdo allaahuma aftax calaya abwaaba raxmatika ilaahu naxariistaada albaabadeeda io fur warsuqnii ilaahu arsuq fii ziyaarati nabiyika sala allahu calayhi wasalam nebigaaga siyaaradiisa maa rasaqtahu waxaad ku arsuqda awliyaaka awliyadaada o ahla daacatika igu arsuq waqfir lii warxamnii ilaahu ii dembi dhaafo ii naxariisa yaa khayra mas-uulin mid la su-aasha kan ugu khayrka badan waidaa araada haddii uu doono dukhuula almasjidi masjidka gelidiisa istuxiba waxaa loo sunneeyaa an yaquula inuu yiri fiiri marka masaajidkuu yiri gelidiisa mustaxiba waxaa loo sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo maa yaquuluhu waxa uu dhahay cinda dukhuuli baaqi lmasaajidi masaajidda inta soo hartay gelidooda agteeda waxa uu dhahayo yani adkaarta masaajidka marka la gelaya ad intana waqad qadamnaahu waanu soo hormarina fii awali lkitaabi kitaabka awalkiisa faidaa sallaa haddii uu tukada taxiyata almasjidi horta taxiyada tuko maqsuudka weyn meeshaas waay masaajidka in lagu tukada waayo faidaa sallaa taxiyat almasjidi hadii uu tukada ata alqabra alkariima qabriga sharafta badan ayuu imaanaya fastaqbalahu waa qaabilaya isagoo u qabriga wastadbara alqiblata qibladii waa ka jeesana isagoo u jeesanaya ilaa inuu nebiga la uu salaamow rabaay calaa naxwi arbaci adrucin afar dhudhun wax u dhigma oo kale min jidaari lqiblati min jidaari lqabri qabriga gidaarkiisa muqtasidan isagoo dhexdhexaysanaya laa yarfacu sawtahu codkiisa kor u qaadi maayo oo haddii nebiga uu noolaalahay lahay codka maa kor ugu dheerdheeray lahayd maya fayaquulu wuxuu dhahay asalaamu calayka yaa rasuula allah asalaamu calayka yaa khiirat allahi min khalqihi assalaamu calayka yaa xabiib allah asalaamu calayka ya sayida almursaliin wakhaatama annabiyiin assalaamu calayka wacalaa aalika waasxaabika waahli beytika wacala nabiyina wasaa'iri asaalixiin ashhadu waxaan qirayaa annaka ballaqta arisaalata inaad gudatay wa addayta alamaanata ammaanadii aad gudatay risaaladiina dadka aada gaarsiisay wanasaxta alummata ummadaan inaa u khayr miirtay fa jazaaka allaahu canaa ilaahay hanooga ka abaalmariyo afdala maa jazaa afdala maa shay ka u faadliga badan jazaa uu u abaalmariyey rasuulan rasuul can ummatihi ummadiisa uu kaga abaalmariyey xaggooda meeshaan marka sidan baa dhahaysaa masaajidkii markaa ku tukatid laba ragco taxiitulmasjidkii qabrigaa aadaysaa waad u jeesanaysaa hadal markaasaa yeelaysa ilaa qofka qabrigaa u jeesanaysaa ilaa qofka markaad salaamaysid waa u jeesataa soo rasuulkii qabrigiisiibuu ku jiraa waa u jeesanaysaa xaggiisa markaad salaamaysid laakiin haddaad duco rabtidna ood ducaysanaysid qabriga maa u jeesanay mase qiblada qiblada ujiisanasahar waxaa jira imaam maalig laga wariyo daciif ah bilmara oo dhahaya maxaad uga jeesanaysaayo waaba waaba yacni wasiiladaada ay ilaahay ugu dhawaanaysay waaye aharkaas marka qaacidatun jaliila fi tawasul walwasiila iyo kutubo fara badan buu ibnu taymiya ku daciifiya dacfigeedana waa sheegaa yani marka ducada qiblada sunadeedu qiblada loo jeesta nebigu saasuu yeeli jiray sal l slam salaanta laakiin nebigaa u jeesanaysaa maadaama isaga aad salaamaysa laakiin ducada isaga ma baryaysid rasuulka sal l salam ma fahamteen wain kaana qad owsaahu qof hadii wain kaana qad owsaahu axadun qof hadduu u dardaarmay bisalaami salaam calaa rasuulillahi sal slam uu nabiga ku salaamo qof haddii uu yidhi orado haddaad nabiga agtiisa tagta igu salaam rasuulka qaala wuxuu dhahayaa assalaamu calayka yaa rasuul allahi min fulana bni fulaan min fulaan ibni fulaan ilaahu wuxuu leeyahay ayb assalaamu calayka yaa rasuul allah min fulaan bni fulaan salaam salaan hebel iyo hebel xaggeeda ka ahaatay ayaan ku salaamaya yani hebel ayaa salaam ku salaamaya uma yata-haru waa soo dib marayaa qadra diraacin dhudhun oo kale ilaa jihati yamiinihi dhankiisa midigu wax dhudhun oo kale soo socona hal dhudhun wax la-eg yusalimu calaa abi bakrin abubakr buu salaamayaa uma yata-aharu waxyar buu dib marayaa diraacan hal dhudhun haddana aakhara oo kale lisalaami salaan calaa cumara ou salaam radia allaahu canhuma uma yarjicu waa noqonaya ilaa mowqifihi lwal meeshiisii hore u laabanaya qubaalata wejhi rasuulilahi sal l slam nabiga wejigiisa ku aadankeeda fayatawasalu bihi fii xaqi nafsihi waa ku tawasulayaa buu yihi fii xaqi nafsihi isaga nafsadiisa ahaanteeda wayashfacu bihi wayatashafacu bihi waa ku erga dalbaya ilaa rabbihi subxaanahu watacaala ugaga erga dalbaya tawasulkan iyo erga dalabkan iyo wax saxaabadii nebiga ka yimid ma aha saxaabadana la raaca marka oo nebiga asxaabtiisu rasuulka way ku tawasuli jireen markii uu noolaay siday ugu tawasuli jireenna waa inay noo ducey dhihi jireen abaar markay dhacda intay u yimaadaan rasuul allow noo ducey waa u ducey jiray tawasul waa haadii haadaa ficilkan waa tawasul markii nebiga ou dhintana waa ka cumar yiri allahuma inaa kunaa natawasalu ilayka binabiyika fatasqinaa wainaa natawasalu ilayka bicami nabiyika nebigu markuu dhintay cabaasuu u wareegay cumar cabaasaa marka ducey jiray suma fahmi laakiin meesha inuu yimaado saa yiraahdo yani hadda waaba hal jid waayaba xaggaasoo oo kale ka albaabkaasaad kasoo gashay qabriga bidixoo kale kaa marayaa waa u jeysatay waa salaantay soo noqod abubakar iyo cumar aada salaantay soo noqod maba le horele u baxee hadii kale dadkaaba marka tawasulkaas meeluu ku dhowuu rabaa allaahuma haddii la yiraahdo ma ogi in la dhaho inta la yiraahdo ilaahw rumaynyani eh, eh, ilaahw rumaynta ay nabigaaga rumaysanahay raacidda aan nabigaaga raacayo ayaa waxa waxaa kugu weydiistay taas waa camalkaagii ood ilaahay ku camalkaagii ood alle ugu dhawaanayso maxaa yeele iimaankaaga rumaynta aada nebi maxamed rumaysa camal saalixa ah waa kaas ilahay waxaa ku weydiisan kartaa laanna tawasulka mashruuca saddex un camalkaaga saalixa ah, asmaada iyo sifaatka alleh iyo qof saalixoo noolood ii ducay tiraahda arinkan marka nebiga lagu tawasulayda ah nin ah, qiso cutbi oo daciif ah oo iyada laftirkeeda ninkaas <coughs> ninka sameeyey aan la aqoonin <coughs> ayay ku jirtaan ayb wayadcuu linafsihi nafsadiisa u ducaysanayaa waliwaalidayhi waalidkiisa o asxaabihi asxaabtiisa o axbaabihi kuwii ou jeclaa axbaabtiisa waman axsana ileyhi iyo qofkii uu soo ixsaan falay wasaa'iri lmuslimiina muslimiinta dhammaantood marka uu duceysanay qibladu ujeesanaya waan yejtahida inuu ku dadaalo ayaa la sunneeyaa fii iktaari ducaai ducada badinteeda wayaqtanima ou qaniimaysta hada lmowqifa mowqifkan ashariifa sharafta badan <clears throat> wayaxmad allaha tacaala allana ou ammaano wayusabbixahu ou tasbiixsado wayukabirahu ou weyneeyo wayuhalilahu ou laa ilaha illaa haysto wayusaliya calaa rasuulilahi sal l slam nabiga ou ku saliyo wayukhira min kuli dalikana ou badiyo uma yati rawdata rawdada ayuu imaanayaa kaarbad cagaarana ku goglan rawdada bayna alqabri walmimbari rawdada mimbarkay qabriga udhexaysaa fayughiru wuxuu badinayaa min aducaai duca fiiha dhexdeeda uu ku ducaysto faqad raweynaa waxaanu werinay fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can abi hureyrata radia allahu canhu qaala inuu yihi maa beyna qabrii qabrigeyga iyo mimbari iyo mimbarkeyga rawdatun beer ayaa min riyaad iljanna jannada beeraheeda qabrigiisa iyo mimbarka inta udhexayso beer beer janaad ah <clears throat> sideedaasaa ilaahay wuxuu uga dhigaa qiyaamaha jannadi qeyb jannadi ka mida ah a <clears throat> riwaayada saxiix maa beyna beytii waay laakiin gurigiisa unbaa lagu duway waidaa araada hadduu doono alkhuruuja bixitaan min almadiinati madiina laga baxo haduu doono oo ka baxo wasafara ay safar ustuxiba waxaa loo sunneeya an yuwadica inuu sagootiyo almasjida masjidka birakcatayni uu ku sagootiyo wayadcuwa bimaa axaba waxu jeclaystana waxa uu jeclaystana oo ku duceysto uma yaatiya bilqabri qabrigii ayuu imaanayaa fayusalimu waa salaamo noqshanaya markaa fayusalimu waa salaamaya kamaa salama siduu u salaamay awalan wayuciidu ducaaa ducadii buu ku celinaya wayuwadicu nabiya sal l slam nabigu sagootinaya wayaquulu wuxuu dhahaya allahuma laa tajcal ha yeelin hada kan aakhira alcahdi waqtikan ugu dambeeya bixarami rasuulika sal l slam rasuulkaagii xaramkiisa waqtiga ugu dambeeya kan ha ka dhigin wayasir lii ilaahu ii fududay alcawda soo noqosho ila alxaramayni labada xaram aan kusoo noqdo sabiilan jid igugu fududay sahlatan fudud bimanika wafadlika adiga galadaada iyo fadligaah warsuqnii ilaahu igu arsuq alcafwa waalcaafiyata caafiya fi dunya walaakhira addunya aakhira waruddanaa naceli saalimiina anagoo nabadgalna haalimiina haniimeysane ilaa saalimiina khanimiina kuwa nabad galay oo haniimaystayna aan u tagna marka xaggooda noogu celi aamiin <clears throat> meeshaan marka waxawaaye imaamu nawowi majmuuca sharxulmuhadabka meeshaan markuu soo gaaro hadal aada u qiimo badan oo ku dhigay oo sida aadaabta nebiga loo siyaaranayo qabrigiisa inaan la dawaafi karin <clears throat> caloosha inaan la saarsaaranin waxaasoo dhanna aan tabarug lagu magacaabi karin dadku haba sameeyeen hadday doonaan qaarkooda tabaruga saxdaa waxaa weeyaan wixii cilmiga sharciga uu sheeguu yiri marka haddii qabriga nebiga in la dawaafo caloosha la saarsaaro loo diiday ma mid kale la ogolaanayo marka sharxulmuhadabka ayaad ugu noqonaysaa ama aliijaaz oo fii manaasik alxaji walcumra uga hadlo <clears throat> waa fahaada kani aakhiru maa shaykan ugu dambeeya waa waqafanii illaahu ilaahay uu igu joojiyey bijamcihi jamcintiisa min adkaari lxaji xajka adkaartiisana ay ka mid tahay wain kaana fiiha dhexdeeda haba ahaado bacdu tuuli dherer wax dherer aba ah ha ku jiraan binisbati ilaa hada lkitaabi kitaabkan marka loo fiiriyey fahiya iyado mukhtasaratun weyaan mid la fudweydiyey <clears throat> yacni kitaabkan marka loo fiiriya haba dheeraato laakiin fahiya mukhtasaratun waa mid lasoo gaabiyey binisbati ilaa maa naxfaduhu waxaan xifdisannahay fiihi dhexdiisa aan ka xifdisannahay marka la fiiriyo wallaaha alkariima nasalu allaha deeqda badan baan su-aalanaynaa an yuwafiqanaa inuuna waafajiyo liaacatihi aacadiisa an yajmaca beynanaa annaga iyo bayna beyna ikhwaanina walaalaheen inuuna kulmiyo fii daari karaamatihi jannada uu nagu kulmiyo waqad awdaxtu waan cadeeyey fii kitaabi lmanaasiki iijaaska waaye maa yatacalaqu bihadihi ladkaari adkaartan waxa ku tacalluqo min atatimaati ah iyo wlfuruuci iyo wziyaadaati ah wallahu aclamu bisawaabi walahu alxamdu wاlnicmatu wاtawfiiqu wاlcismatu <clears throat> wacan ilcutbiyi aharkii daciifka ahaabuu marka keenaya wacan ilcutbiyi waxaa laga wariyey qaala inuu yihi cutbigaas yaa yaqaan isaga xataa kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya cinda qabri nabiyi sal l salam fa jaa acraabiyun nin ree baadiya yimid yaa waay asagoon hadawaayahe faqaala marka waxaanoo kale maa la xujaysan karaa dadaan la aqooninba faqaala waxauu yidhi assalaamu calayka yaa rasuul allah samictu allaha tacaala yaquulu allaan maqlay oo dhahayo walow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka faistaqfaru llaha wastakfara lahum rasuulu lawajadu llaha tawaaban raxiima aayaddaasaan maqlay hadday naftooda dulmiyaan oo ay ku yimaadaan ayagoo ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo adigana kaa dalbayo inaad dembi dhaaf weydiisa <clears throat> wastakfara lahum rasuulu rasuulkana uu dembi dhaaf dalbo lawajadullaaha allay heli lahaayeen tawaaban raxiiman inuu yahay waqad ji waan ku imid mustakfiran anuu dembi dhaaf dalbahayo min dembii dembigeyga mustashfican bika adiga kugu shafaaca kugu erga dalbaayo ilaa rabbi rabbiga intay kaa uma anshaa wuxuu gudagala yaquulu inuu yidhaahdo yaa khayra man dufinat bilqaaci acdumuhu fataaba min tiibihina alqaacu waalakamu nafsi ilfidaau liqabrin anta saakinuhu fiihi alcafaafu wafiihi aljuudu waalkaramu yaa khayra man qofkii ugu khayrka badnaayo dufinad bilqaaci lagu duugay dhul ban ban lagu aasay dufinad bilqaaci lagu aasay yani dhulkii acdumuhu lafihiisii lafihiisii dhulkaa lagu aasay fataaba uu wanaagsanaaday min diibihinna lafaha wanaagooda darteed alqaacu baa wanaagsanaaday dhulkii walakamu iyo taaggi lafaha wanaagooda darteeda dhulkii u wanaagsanaaday nafsi lfidaau nafsii nafsadeeda alfidaau furasho waayo liqabrin yay u tahay anta adigu masaakinuhu aad tahay midkii degan fiihi qabrigaa dhexdiisa alcafaafu dhowrsanaan ba fiihi waxaa ah dhexdiisa aljuudu deeq walkaramu iyo karam qaala waxau yihi uma insarafa waa gadoomay faxamalatnii caynaayo labadeedii indhood baa i qaaday waa hurda yani fara nabiya sal l slam nabigaan arkay fi nowmi hurdaan ku arkay faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa cutbiyu ilxaq alacraabiya ninkii reebaadiyaha u tag haleel fabashirhu ugu bishaaray bian allaha tacaala alla qad afara lahu inuu dembi dhaafay eh, riyadan ma hadda la xujaysana marka riya ma iyada axkaam laga qaataa marka tanaa marka axkaam iska dhaafa caqiida ayagu ka qaateen bacdi naas soxna m ayb qisadaana marka inkastoy mashhuur kutubti ku tahay haddana laakiin yani waxaa weeyaan sidaanay waxay u tahay majaahiil ay ugu dhex jiraan iyo wax aan sugnaanin aayadana waxay tilmaamaysa waa markuu nebigu noolaa walow anahum id dalamuu anfusahum ayb goorta ay nafsadooda dulmiyaan jaa-uuka fastakfaru llaha yacni xilligaa darafku marka waxaa weeyaan wuxuu ku saabsanya waqtigaas nebigu uu nool yahay saxaabada fahamkoodaana laga garanayo markii uu dhintay nebiga kabacdi markii uu nabiga dhintay kabacdi sala allahu caleyh ali wasalam wax dembi dad badan baa dabcan dambaabahay dadkii dambaabay inay intay baxaan nabiga mar walba u tagaan lama haayo halkan qisaan haynaa bis hadday marka aayaddu fahamkeedu ninkaa uu sax yahay fahamkiisa saxaabadii baa daa'iman dowman oo abadan markii dembi ay galaan qabriga imaan lahaayeen mana hayna taas wbilahi towfiiq sal allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla alih saxbi slm